oo la kariyey in laga weyse qaato sunna nimadkeedu baabu yahay mimaa masathu naaru waxa weeye wax kasta oo dab la saaray xataa caano ha noqdo yacni cunto kale ha noqdo wax la kariyey oo dabtaabtayba in laga weyse qaato inay sunno tahay qaybta labaadna waxa weeye in laysu ruqseeyey oo laysu ogolaaday in weyse qaadadkaa laga tegi karo oo layska dayn karo bimacnaa inaad weyse qaadatana waa mustaxab inaad iska daysana waad heli kartaa saas way macnaha ayb can ibraahim bni cabdillaahi bni qaarid annahu isagu wajada wuxuu helay abaa hurayrata ayuu helay yatawada'u isagoo weysaysanaya cala almasjidi masaajidka korkiisa ku weysiisanaya fa qaala markaasaa wuxuu yidhi innamaa atawada'u waxaan uun ka weysaysanayaa min ahwaari aqitin aqit gaballadii oo akaltuhaa aan cunay ahwaartu waa jamcu thawr waxaana la yidhaahdaa gabalka aqitka ka mid a ah. aqitkuna waa caano fadhiya oo dhagaxoobay waa caanaha ee muxuu ahaayey inta qoraxda la dhigo ayaa waxaa ka baxaya dhacaanka biyaha ka baxaya dhacaankaa ka baxaya markaasaa waxay noqonayaan wax aad u adag oo sida ugaalidoo kale ah oo marmarka qaarkood mindi baa loo isticmaalaa lagu googooyaa kaasaa aqidka la yidhahda marka waa caano fadhiistay oo dhagaxoobay waa marka gobolle ka mida aqidka aqidkii marka la jarjaro gobol kastoo ka mida thawr la yidhaahda thawr thawrka aslaan dibigaa la dhahaa laakiin gobolka aqidka ka midana thawr baa la yidhahda abu hurayra marka wuxuu leeyahay innamaa atawada'u waan uun ka weysaysanaya min ahwaari aqitin aqid gabaladii oo akaltuhaa aan cunay buuhi maxaa ila liannii anigu samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuul allaan maqlay sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo yaquulu leh tawada'uu weysaysta mimaa massat innaaru dabku wuxuu taabtay ka weysaysta bimacnaa marka waxay noqonaysaa caanahaasi in dab la saaray caano dab la saaray qoraxdana waa la dhigaa dabkana waa la saaraa adiga caano dab la saaray wey xadiiskaasi marka wuxuu tilmaamayaa waxaa wariyey axmed iyo muslim iyo nasaa'i isagii labada xadiid soo socotaba dib uu ka sheegi doonaa ciddan warisay laakiin waxaa loo deliishanayaa inuu nebigu amray sal alay wasalam in laga weyse qaato waxyaalaha dabku uu taabtay ayb wacan caaishata radiallah canha can inabiyi sal alay wasalam nebiga waxay ka warin qaala inuu nebigu yidhi tawada'uu weysaysta mima massat innaaru waxyaabaha dabku uu taabtay ka weysaysta wacan zayd bni haabitin can inabiyi sal alla wasalam zayd ibnu thaabitna wuxuu nabiga ka warin milahu xadiidkaa mid la mida oo isaguna ah ka weysaysta waxyaalaha dabku uu taabtay sidaasuu isagana warinaya rawaahunna waxaa wariyay buu uhi saddexdaa xadiid axmedu axmed wa muslimun iyo muslim wanasaa'iyu iyo nasaa'i baa wariyay yacni saddexdii xadiidba ee muxuu ahaayey meel buu isugu keenay muxuu ahaayey kutubta soo saartay iyo culimmada warisa saddexdaa xadiidba wax isku macnay faa'iidaynayaano amar ka weyse qaata wixii dabku taabtay sidaasay macnaha isku waafaqsan yahi wa can maymuunata radi allahu canha qaalad waxay tidhi akala wuu cunay annabiyu sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigu wuu cunay min katifi shaatin neef adhiya garabkii ayuu wax ka cunay uma kadibna qaama waa istaagay fa sallaa wuu tukaday walam yatawada' mana uusan weysaysanin intuu hilib cunay weliba garab cunay ayuu istaagay kadibna wuu tukaday asagoo oon wax weyse ah la imaanin xadiidkaasi macnaha wuxuu faa'iideynayaa waxaa soo saaray axmed iyo bukhaari iyo muslim baa soo saaree waxa uu faa'iideynayaa in nebigu sal alay waslam marmarka qaarkood wax la kariyey oo dabtaabtay intuu cuno inuu iska tukan jiray isagoo weysaysan axaadiistii horena maxay ahayd ka weyse qaata isagoon ka weyse qaadaninna waa haynaa waata way macnaha wa can camri bni umayata adamari ama qaala wuxuu uhi ra'aytu waxaan arkay annabiya sal alla lay wasalam oo yaxtazu goosanaya min katifi shaatin neef adhiga garabkiisa goosanayo hilibka goosanaya fa akala markaasuu cunay minhaa xaggeeda fa duciya waa loo yeedhay nebiga sal lla lay slam ila salaati salaaddii baa loogu yeedhay isagoo hilibkii goosanaya oo cunaya ayaa salaada loogu yeedhay bimacnaa yani wax weeyaan waa la aqimay fa qaama waa istaagay wa araxa wuxuuna tuuray assikiina mindidii buu tuuray wa sallaa waana tukaday walam yatawada' mana uusan weysaysanin yani sikiinta waa mindidii uu hilibka ku googoosanaya waay sikiint mindidii intuu iska tuuray ayuu salaadii galay isagoon weyse qaadanin salawaatu rabbi wasalaamu calayh muttafaqun calayhimaa xadiidka horee maymuuna iyo xadiidka camr ibnu umaya labaduba waa laba xadiidoo laysku waafaqsan yahay bimacnaa soo saaray bukhaari muslim iyo axmed wuxuu la mid yahay xadiidkana xadiidkii hore maymuune ka horreeyey oo wuxuu tilmaamayaa ama faa'iidaynayaa in nebigu sal lay waslam intuu cuno waxyaaba dab ku taabtay haddana inuu iska tukan jiray isagoon weyse qaadan ayib wacan jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi akaltu waan cunay buuhi maca nabiyi nabiga la jirankiisa sal alla aley wasalam wa maca abi bakrin iyo abubakar la jirankiisa wa cumara iyo cumar saddexdaa la jirankooda ayaan cunay khubzan ayaan cunay khubsan kibis ama waxaad tidhahda rooti waxyaalahaas o dhan baa la dhaha walaxman iyo hilib fa salluu markaasay tukadeen walam yatawada'uu mana aynamana ayna weysaysanin raa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey bimacnaa nebiga sal lla lay slam iyo labadiisii saaxiib ayuu la joogay ayagoo hilib cunay iyo muxuu ahay kibis ama rooti kadibna tukaday oo ayna weyse qaadanin rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey kadalika waxaa soo saaray ibnu xibbaan biisnaadin saxiix sida uu leeyahay ibnu xajar caleyh raxmat ullah kadalika shaahiid buu leeyahay xadiidkani mid kaleo u markhaati kacay oo sunanka ku yimid min xadiidi cabdillahi bni moxamed bni caqiil can jaabir yani wax weeyaan waa mutaabaca wey bilaxra qiso tawiila qiso dheer buu xadiid ku soo arooray wuxuu leeyahay xaafidku axmed baa soo saaray fii musnadihi hadalkaasi wuxuu ku leeyahay ibnu xajar kitaabkiisa taqliiqu tacliiqa ayuu sidaa ku leeyahy xadiiu ahlu sunan ayuu markaa kadib wuxuu ku keenay xaafidku xadiidka ahlu sunanka hadda uu tirinayo markuu taqliiqa joogo muwaafaqatu lkhubri lhabara kitaabkiisa markaad joogtana xadiidka ahlu sunanka intuu keeno wuxuu leeyahay hada xadiiun saxiix ahrajahu axmed wa abu daawuud wa ibn xibbaan marka xadiidka ibn xajar wuu saxiixinayaa kutubtiisa meelo ka mid ah wa kadalika sheekh albaanina waa saxiixinaya xadiidku marka waa sugeyn xaadiistii hore macnahay faa'iideyn buu faa'iideynaya oo in uun inta dabku wuxuu taabtay la cuno haddana laiska tukanayo wacan jaabirin waxaa laga warin qaala inuu yidhi axaadiistaasi marka tan hore ee ka weysa qaata leh iyo tan dambe ee nebigu sal lla lay wasalam intuu cuno haddana iska tukan jiray ayaa markaa iswaafajinteeday culimmadu aada uga hadlaan wacan jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa aakhiru lamrayn labada arrimood midkooda dambe min rasuulillaahi rasuul alla xaggiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xaaluu ka ahaaday tarkal wuduu'i buu ahaa waysada ka tegitaankeeda mimaa shay laga weysaysto masathu naaru dabku u taabtay nebiga labadiisa arrimood oo ah in laga weyse qaato waxyaalaha dabku taabtay iyo inaan laga weysa qaadanin labadaa arrimoodoo nebigu uu sameeyeyba labadiisa arrimood waxaa dambaysay inuu ka tegey oo uu iska daayay ka weyseqaadadka waxyaalaha dab ku taabtay uu ka weyse qaadanay manaa inuu iska daayay baa dambaysay rawa waxaa wariyey abu daawuuda waannasaa'iyu waa xadiid saxiixa wey waxaa saxiixiyey ibnu khusayma ibni xibbaan nawowi sheekh albani ibnu xajarna wuxuu ley waa xadiid sax waa xadiid xasan ah sanadkiisuna waa calaa sharti albukhaari shaahid wanaagsanna wuu leeyahay buu leeyahay wa min xadiidi moxamed bn maslama cinda atabaraani muwaafaqati lkhubri alkhabar ayuu hadalkaa ku leeyahay xaafid ibnu xajar caleyh raxmat xadiiku marka waa xadii sugan wa xadiiu jaabir sheekhu marka wuxuu doonayaa inuu iswaafajiyo nusuustaas ood muddo daahirkeedu inuu iska hor imaanayo wuxuu yidhi wa haadihi nusuusu nusuustaasi axaadiistaasi innamaa tanfii waxay uun diidaysaa aliijaaba waajibintay diidaysaa lal istixbaaba sunanimada maya sunanimada maya axaadiiste wey xadiisu maymuuna oo nebigu inuu iska tukaday ah xadiiu camr bnu umaya oo inuu iska tukaday ah xadiiu jaabir oo nebiga iyo labadiisii saaxiib inay iska tukadeen ah xadiidkan ee dambee dhahaya haddana waxaa dambaysay nebigu inuu iska badaayay ka weysaysiga ee waxyaalaha dab ku taabtay kulligood wuxuu leeyahay waxay uun meesha ka saarayaan waajibnimadii oo amarkii axaadiista hore ku yimid waajibnimada laga fahmayay axaadiistani meesha ka fogaynaysa maxay reebaysaa waay sunnanimadii bay reebaysaa saas way macanaa bimacnaa amarku asalkiisa wujuub faa'iideeya laakiin waxaan hellay nebigiioo salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sameeyey oo ficilkii nebigaan haynaa ficilkaa marka saarif ah oo wujuubkiibuu ka sarfinaya wuxuuna u sarfinayaa istixbaabkiibuu u sarfinaya wuxuu doonayaa marka inuu ku yidhaahdo waajibnimadii unbaa laga bedelay oo waxaa loo bedelay inay sunno tahay ka weyse qaadadka waxyaalaha dab ku taabtay walihaada sidaa daraaddeed buu qaala yidhi liladii kii wuxuu ku yidhi qaala nebigu wuxuu yidhi sl ly slam liladii kii sa'alahu weydiiyey anatawada'u ma weysaysanaa min luxuumi alghanami adhiga hilibkiisa ma ka weyse qaadanaa su-aashaa ninkii weydiiyey nebigu wuxuu ku yidhi sl ly slam in shi'ta haddaad doonto fatawada' ka weysayso wa in shi'ta haddaad doontona falaa tatawada' ha ka weysaysan wayna soo marray sooma xadiiskaas ah, hilibka geela weyse jabintiisa halkaasaan kuso marnay baabkii ah baan kusoo marnay ayb marka wuxuu leeyahay hilibka adhiga muxuu nebigu yidhi sal lay waslam ka weyse qaata haddaad rabtaan haddaad rabtaanna ha ka weyse qaadanina sababtu maxay tahay sababtu wax weeyaan dab baad taabtay mar hadduu dab taabtay waajib idinkuma aha inaad ka weyse qaadataan laakiin haddana haddaad ka weyna weyse qaadataan way fiican tahay oo khiyaar buu nebigu bixiyey sal lay slam ama ka weyse qaada ama iska ka weyse qaadaad haddaad marka samayso bimacnaa inay mustaxab tahay waa xadiiskaasuu marka u daliishanaya masalada axaadiistaa ku soo aroortay wuxuu yidhi marka walowlaa ana alwuduu'a haddayna jiri lahayn weyse min daalika arrinkaa laga weyse qaatay mustaxabbun inuu yahay haddayna jiri lahayn lamaa adina muusan idmeen nebigu fiihi weyse muusan idmeen haddayna markii aad wax yani dabtaabtay aad cunto ka weyse hadduusan mustaxab iyo sunno ahayn nebigu muusan dhaheen ma idmeenoo ka weyse qaada haddaad rabto ma dhehen maxaa yeelay liannahu israafun waay maxaa yeelay waa xadgudub wa tadyiicun iyo dayicid weeye lilmaa'i biyihii la dayacayo bikayri faa'idatin faa'ida la'aan buu haddaan istixbaab ku jirin oo sunnanimo ku jirin oon ajir laga helaynin haddaad doonto iska weyse qaado weyse qaadad aan faa'iide lahayn nebigu sal alla alay wasalam ma ruqseeyeen mana idmeen buu leh ee muxuu u idmay muxuu u yidhi hilibka adhiga ka weyse qaada haddaad rabto haddaad rabtona ha ka weyse qaadanin maxaa idan laguu siiyey haddii aynan istixbaab iyo sunnanimo ku jirin waxaa ka dhalan lahaa biyihiioo la dayacayo iyo israaf iyo xadgudub faa'iida ayna ku jirin soo ma meeshaa waxaa laga fahmaya marka laabudda ajri iyo istixbaab baa ku jira waana maqsuudka sheekhu uu leeyahay sidaasuu marka u daliishanaya maanaa masalada waa masale murankeedu aad u badan yahay culimmada saxaabada ridwaanullaahi calayhim qaar badan baa waxay ku tageen oo weli baaqi ku ahaa wax kastoo dabtaabtay weysada waa jabiyaa in badanoo saxaabada ka midana saasay qabeen cabdullahi bni cumar caaisha abu hurayra anas ibnu malik abu talxa zayd ibnu haabit qaybo badanoo saxaabada ka mid zuhri baa isaguna qabeen ayb qaarna culimmada ka mida waa sida loo badan yahay waxay qabaan waajib ma aha in laga weyse qaato waxyaalaha dabku taabtay weysadana ma jebinayo sidaana waxaa ku tegay khulafaau raashidiin afarta khaliif iyo jamaahiiru ahlilcilmi sidaasay mareen bima fi dalika a'ima alarbaca afarta imaam sidaasay ku tageenoo weyse qaadadkaasi waxay yidhaahdeen laazim ma aha hadda waajib ma ayib laba jawaabood bay markaa ka kala bixiyeen markay yidhaahdeen waajib ma aha qaar waxay yidhaahdeen waajib bay ahayd markii hore laakiin waa la nasakhay oo xukumkaasi waa horreeyey waana la bedelay maxaa xaggee laga qaadanaya in la bedelay waxaa laga qaadanayaa xadiidkii jaabir kaana aakhiru lamrayn min rasuuli illahi sal lay slam tarka alwuduu mima massat unnaar inay dembaysay taasaa ku tusaysa marka naskhi baa la yidhaahdaayo xugum dambeeyey oo mid ka horreeye bedelay waay sidaasay marayaan naskigaa waxaa maraya shaaficiyada iyo xanaanbilada iyo maalikiyada qaarkood ibnu xasmina waa jasminaya oo waxay leeyihiin mar haddii la nasakhay bas weeye sunanimana ma laabna faradnimadii iyo waajibnimadiina meesha wayba ka baxday bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin ma ahee naski meesha kuma jire nebigu sal lla slam amarkii hore ee ahaa ka weyse qaata soo amar ma ahayn amarkaasi waxaa ka daba yimid wax caddaynaya oo tilmaamaya inuusan wujuub ahayn ee u istixbaab yahay muxuu yahay waxaa ka daba yimid ficilka nebiga sal lay slm marna waa ka tegey marna waa ka weysaystay ficilkaa ka tegidda iyo ka weysaysiga muxuu faa'iideeyey amarkii inuusan waajibnimo faa'iidaynayn ee ay mustaxab tahay arrinkaana waa arrinka madhabka uu sheekhu maraya waay ee uu hadda gadaal ka sharxay waay waxaana sidaa ku tegey waa wejhi ka mida madhabka xanaabilada waxaana rajaxay sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnulqayim waana madhabka sheekhu uu ku socdo wey macnaha madhabka xanaabilada ayaa weji ka mid a qaba marka naski ma jiree markii horena eh, amar buu ahaa amarkaasi in sunnanimo laga wadana ficilka nebigaa caddeeyey ee eh, wax naskhiga maba jiraba halkaasay marayaan adig si la yidhahdo warka murtihiisa markaad isku soo ururiso inaad ka weyse qaadato waxyaabo dabku taabtoo la kariyey inaad ka weyse qaadato waa sunno haddaad iska daysood sidaada isaga tukatana waysadii kaama jabin warka murtidiisu intaasu kusoo ururaya waxaa kale waa niqaash culimmada dhexooda yaalla wey macana baabu fadli lwuduu'i waysada fadligeedii uu baabuu yahay likulli salaatin salaad kasta loo weyse qaato ah, weyse qaadad fadligii likulli salaatin loo weyse qaato taasuu baabuu yahay can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayhi waalihi waslama qaala wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa inaan dhibo haddaanan ka baqaynin ama haddii lalayahay inaan dhibayo calaa ummatii ummaddayda korkeeda la amartuhum waxaan amri lahaa cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda waxaan amri lahaa biwuduu'in weyse qaadad wa maca kulli wuduu'in weyse qaadad kasta agtiisana waxaan amri lahaa bisiwaakin caday baan amri lahaa yacnii haddaanan ka baqaynin inay ku dhibaatoodaan oo ku rafaadaan waxaan laasim kaga dhigi lahaa oon ku laazimin lahaa salaad kasta markaad tukanaysaan wayse qaata waxaa kaloon ku laazimin lahaa wayse qaad kasta cadayda haddaanan ka baqayn inay ummaddayda ku dhibaatooto laakiin waxaan uga daynayaa amarka iyo laasimintaa dhib baa ka dhalan mashaqiya xaraj ummaddaydu inay gashana ma rabo saas daraaddeed baan uga dayn wey macna laaziminta iyo amarka waajibka wey mana ee faradka rawa wariyey axmedu axmed baa wariyey biisnaadin saxiixin buu ku wariyey kadalika anasaa'i baa soo saaray sanadkiisa waxaa taxsiiniyey alimaam alxaafid almundiri iyo sheekh albani waxaa saxiixiyey alimaamu اnawowi cala aljamiic araxma xadiidkaasi marka waa xadiid sugan inkastoo culimmada qaarkood ay diidan yihiin cinda kulli salaatin biwudu'intaas bay qaarkood shuduud ku xukumayaanoo daba taagan yihin laakiin waxa weeye culimmadaasi way sugayaan xadiidka macna muxuu faa'idaynaya marka wuxuu faa'iidaynayaa inay sunno tahay salaad kasta inaad u weyse qaadato abcan haddaadan weyse qabin taa iyada inay laazim tahay hadal ma leh taa iyada inay laazim tahay hadal ma leh haddaadan weyse qabin laakiin haddaad weyse qabto bimacnaa waa masalada loo yaqaano tajdiid lwudu tajdiid lwudu weysada cusboonaysiinteeda adoo weyse qabi baad iska weysaysanay saas way manaa ayib macnahaasu marka xadiidku faa'idaynaya wa can anasin radi allahu canhu can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu ahaa yatawada'u mid weysaysta cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda qiila lahu markaasaa waxaa lagu yidhi anas baa lagu yidhi fa antum idinku kayfa sideebaad tasnacuuna samayn jirteen qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaannu ahay nusallii kuwa tukada asalawaati salaadaha biwuduu'in weyse qaadad waaxidin oo midaan ku tukan jirnay maa lam nuxdi haddayna weysadu naga jabin oo aanan xadain rawa waxaa wariyay aljamaaca ilaa musliman muslim mooye nabigu sal lay slam wuxuu weysaysan jiray salaad kasta agteeda salaad kasta waa u weysaysa qaadan jiray culimmadu waxay leeyihin sida imaamu taxaawi iyo hayrkii waxaa dhici karta inay waajib ku ahayd isaga khaas ahaan nebiga sal lay waslam inuu salaad kasta u weyse qaato kadibna dibbaa laga nasakhay oo dibbaa laga beddelayoo waajibkii ahaa nabiga khaaska ku ahaa salaad kasta u weyse qaado dibbaa haddana laga beddelay oo nebiga sal lay slamka ama fii saxiix muslim sida ku sugan hal salaad waxaan dhihi lahaa salaadaha shanta ah buu hal weyse ku tukaday maalintii uuma ka furtay xadiidkaasaa marka nasakhay baa dhici kartuu leey waxaa kaloo dhici karaysa eh, inuu nebigu salaad kasta inuu weyse qaata ay ahayd uun istixbaab sida wanaagsan iyo sunanimo uun inuu samaynaye ayna waajib ku ahayn kadibna markuu ka baqay in waajib loo qaato ayuu nebigu ka tegey salawatu rabbi wasalaamu caleyh leanna waxyaalo fara badan ummadda si aan loogu waajibinin ama ayna waajibba ugu qaadanin buu uga tegi jiray rasuulku salawatu rabbi waslamu caleyh saas macana alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay tan dambe ayaa u dhow xaqa oo ah inuu markii horena salaad kasta inuu u weyse qaata ay nebiga sunno ku ahayd oo mustaxab u ahayd markii dambena uu uga tegey inaan waajib loo qaadanin taas dambaa ixtimaalkaa dambaa xoog badan buu xaafid leeyahay laakiin wuxuu ka doodayaa haddii tan hore la maro xadiidka nasakhay ma aha qisadii furashadii makee xadiidka suwayd ibnu nicmaan oo khaybar ka dhacay oo nebigu salaadaha uu iskula tukaday hal weyso kaasaa naasikha noqonaya ayuu ka dooday khaybar baana ka horraysay buu leeyahay furashadii maka macna waxaa sidaa kutusaya ummadda nebigaa laga doodaya amaa ummadda hade saxaabadu xukumkaa mayna la qaadanin mayna sidaa la samayn jirinoo ayaga markii laweydiiyo layidhi fa antum kayfa tasnacuun idinku seed samayn jirteen wuxuu yidhi kunnaa nusalli salawaat biwudu'in waaxid annagu hal weysaanu salaadaha ku wada tukan jirnay way macnaa haddaanan maa lam nuxdi salaadu naga jabin waxay kutusaysaa marka xadiidkani salaad kasta in loo weyse qaato inay mustaxab tahay saasuu faa'idaynaya wacan cabdillahi bni xandala ana nabiya sala allahu alay wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa umira mid la amray bul bilwuduu'i weyse qaadad likulli salaatin salaad kasta loo weyse qaata ayaa nebiga la amray daahiran kaana ahaya mid daahir ah ow amase hayra daahirin ama midaan daahir ahayn ahaya ama ha weyse qabo ama yuusan weyse qabine waxaa la amro xagga rabbi laga amray inuu salaad kasta u weyse qaato xataa isagoo weyse qabo falamaa shaqa markuu dhibay daalika arrinkaasi calayhi nebiga korkiisa markuu dhibay ayaa umira waxaa la amray bisiwaaki cadayashada cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda la cadaydo bimacnaa waxaa laga kor qaaday amarkii ahaa salaad kasta u weysayso markaasaa maxaa loogu bedelay salaad kasta u cadayo ayaa loogu bedelay wa wudica waa la dejiyey oo waa laga riday canhu xaggiisa waxaa laga riday alwuduu'u weyse qaadadkii ilaa min xadain ilaa weyse jab dartii mooye xadadku macnaha waxaa laga wadaa ilaa weysada jabitaankeeda darteed mooye weyse qaadadkii mar walba laga rabay amarka ahaa kaa waa laga dulqaaday maxaa loogu bedelay salaad kasta u caday wa kaana wuxuu ahaa cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaa yaraa mid arka anna bihi isaga inay ku sugan tahay quwatun anna bihi quwatan inay xoog iyo karaan uu ku sugan yahay calaa dalika arrinkaa korkiisa uu kari karo wa kaana wuxuu ahaa yafcaluhu mid sameeya xataa maata ilaa uu dhinto ah, wuxuu dhihi jiray aniga waan kari karaa waana awoodi karaa inaan salaad kasta u weyse qaato ah, maadaama aan kari karo waan samaynayaa ilaa intuu ka dhintayna salaad kasta waa u weyse qaadan jiray cabdullahi bni cumar radi allahu tacala canhu ardaa wuxuu ka mid ahaa saxaabada rag ka mida oo aad iyo aad ugu dadaal badnaa aadna u raacraaci jiray nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu sameeyey inay sameeyaan ilaa xataa kibaaru saxaaba waxyaalaha qaarkood ay ku diideen waxyaalaha qaarkood sida maalan muxuu ahaaye nebiga sal lay waslam ee markuu xajka aaday meelihii uu ku leexday iyo meeshuu ku kaajay iyo meeshuu fadhiistay iyo meelihii yacni waxa weeyaan saxaabada ajilladoodii iyo kibaartooda umaynan arkin inay cibaadada xajka ka mid tahay cabdullahi ibni cumar laakiin wuu samayn jiray meeshuu ku leexday buu ku leexan jiray meeshuu fadhiistay buu fadhiisan jiray ha marka si daqiiqa wuxuu u dabageli jiray nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sunnadiisii ama ficliga ama qawliga oo yani wax way xataa marmarka qaarkood ay saxaabada in badanoo mid ka mida ku khilaafayeen macnaha ayib marka wuxuu leey dhihi jiray aniga waan kari karaa inaan salaad kasta u weyse qaato sidaasuuna samayn jiray ilaa uu dhintay oo uu geeriyooday macnaha rawa waxaa wariyay axmedu axmed abu daawuuda waxaa saxiixiyey xadiidkaasi calaa sharti muslim xaakim ayaa saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay waxaa kaloo saxiixiyey ibnu khusayma ibni xibbaan waxaa taxsiiniyey alimaamu xaazimi iyo sheekh albani waa xadiid markaasi sugan wey macnaha muxuu faa'iidaynayaa wuxuu faa'iidaynayaa in markii hore nebigu uu amranaa amarkaasi ama wujuub ha ahaado ama istixbaab ha ahaadee salaad kasta inuu weysaysto gadaal dambena in laga qaadayoo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka dulqaaday ma wujuubkii baa laga dulqaaday mise masalada dhan baa laga dulqaaday waa masalada ay culimmadu isku hayaan waysadaasoo dhan baa laga dulqaaday waa ra'yi qaarna waxay leeyihiin ma ahee wujuubkii baa laga dulqaaday laakiin waxaa laaban istixbaabkii iyo sunanimadii baa laaban in salaad kasta loo weysaysto macnaha ayib warawaa wuxuu wariyey buu yidhi abu daawuuda watirmidiyu biisnaadin daciifin sanad daciifa waxay ku wariyeen can ibni cumara ana nebiya nebigu sal alla alay waslam qaala inuu yidhi man tawada'a ruuxii weysaysta calaa tuhrin dahaaro qab korkeeda ruuxii ku weysaysta isagoo dahaaro qaba haddana weysaysta kataba allaahu allaa qora lahu isaga ayuu u qoraa bihi weyse qaadadkaasi wuxuu ugu qoraa cashra xasanaatin toban xasano adoo weyse qaba ayaad haddana weyse qaad kala qaadato taa dambe sababteeda alla wuxuu kuugu qorayaa toban xasano toban ajir xadiidka wuxuu yidhi sheekhu sanadkiisu waa daciif sida uu sheegay waa xadiid kuma sugna waa xadiid daciifa laba sababood buuna daciif leeyahay waa midda koobaad ee sanadkiisa waxaa ku jira cabdiraxmaan ibnu ziyaadin alifriiqi ninka la yidhaahdo oo daciif ah cinda almuxadisiin waxaa kaloo ku jira sheekhiisa nin la yidhahdo qutayf ama abu qutayfin alhudali oo isagana waxaa ku jira majhuuloon la garanayn marka ifriiqiguna waa waa daciif sheekhiisuna waa majhuul saas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey alimaamu tirmidi alxaafid almundiri alxaafid alciraaqi alxaafid ibnu xajar alimaamu nawowi bal nawowi wuxuu soo guurinaya culimmada ka soo guurinaya inay isku waafaqeen inuu daciif yahay alitifaaq calaa dacfihi buu culimmada ka soo guurinaya imaamu nawowi caleyh raxmat ullah xadiiskani marka ma sugna ayib hadduu sugnaan lahaa wuxuu faa'iidayn lahaa bimacnaa ajirka ku jira weyseqaadadka weyseqaadka kale ka koreeya adoo weyse qaba haddana inaad weyse qaadato ajirka ku jiruu faa'idayn lahaa macnaha laakiin ma sugna almuhim mas'aladu waxay u badan tahay eh, tajdiidulwuduuga masalada la yidhaahdo adoo weyse qaba oo huba inaad weyse qabto haddana inaad iska weyse qaadato waa masale mashruuca waay waa masale mashruuca waana mas'alo mxuu ahaaye eh, eh, mxuu ahaaye mustaxab ah maxaa yeelay maqsuudka weysada ujeeddada waysadu keliya ma aha rafculxada inaad xada iyo wayse qabla-aan ku hayay inaad ku kor yeesho keliya maaha wayse qaadadka waxyaalaha laga faa'iida waxaa ka mida ah dembigaa lagu dhaafaa somaynaan soo marin yacni waxa weyaan xubin kale mar kasta markaad weysaysato inuu dembigii ka daadanayo dhibcaha ugu dambeeya la daadanayo marka maqaasiday ka mid tahay waysada adoo wayse qaba xataa haddanaad dad weysaysato dembidhaaf baad ka heli dambidhaafaad ka helaysaa macnaha marka waa mashruuc waaye in badanoo culimada ka midana saasay qabaan baabu istixbaabi ahaarati dahaaro qaadashadii sunanimadkeeduu baab u yahay lidikri illaahi ilaahay dikrigiisa loo dahaaro qaato caza wajalla waruksati iyo rukso fii tarkihi la rukseeyo in laga tago oo laysu idmoo laysu ruqseeyo masaladanna waxa weeye in misxafka akhrintiisa iyo qur-aanka akhrintiisa loo dahaaro loo weyse qaato garanay wayse qaadad oo kii hore uun lagu sii adkaynayana garanna markaad ilaahay xusayso oo ilaahay xuskiisa ama qur-aan aqhris ha noqdo ama dikri kale ha noqdo alla xuskiisa ma u weyse qaadan karta keliya baan xusi rabaa waan tasbiixsan rabaa yacni waxa weya waan tahliishan rabaa quraan baan akhrin rabaa intaa ma u weyse qaadan kartaa ooda markaa ku talagashanayn salaad inaad ku tukato taa iyo mas'alada labaad oo ah in adigoon weyse qabin aad ilaahay xusi karto ta hore waxa weeyaan markaad ilaahay xusayso inaad daahir tahay ta labaadna oo waruksati fii tarki waxa weeyaan inaad iska dayn karto adoon weyse qabin ilaahay xusi karto labadaa masale wey maana wacan ilmuhaajir ibni qunfud annahu isagu sallama wuu salaamay cala nabiyi nebiga korkiisuu salaamay sala allahu calayhi waaalihi wasalam walxaal huwa nebigu yatawada' uu weysaysanayo nebigoo wayse qaadanaya ayuu salaamay falam yarudda muusan ka qaadin nebigu calayhi korkiisa muusan salaanta ka radinin kamuusan qaadin salaantii xataa faraqa ilaa uu nebigu ka faaruqay min wuduu'ihi wayse qaadadkiisa ilaa uu ka faaruqay shib buu ka yidhi ilaa uu weysadiisa dhammaystay fa markaasuu ka qaaday calayhi korkiisa markuu weyseqaadkii dhammaystay buu salaantii ka qaaday oo salaantii ka radiyey wa qaala markaasaa wuxuu yidhi innahu amar yashaniya lam yamnacnii iima diidin an arudda alayka inaan salaanta kaa qaado ilaa annii anugu karihtu waxaan uun kahaday an adkura allaha inaan ilaahay xuso ilaa calaa ahaaratin dahaaro korkeeda mooye yacni ilaa calaa dahaaratin xaal aan ku sugnahay mooye yacni waxaan salaanta kaaga qaadi waayo wax kale maaha ee keliyata waxaan dhibsaday oo kahday un anoon daahir ahayn oon weyse qabin inaan ilaahay xuso taasaa dhibsaday buui oo maxaa laga wadaa bimacnaa yani salaamtu waa dikri ilahi soo ma markaad ruuxa salaamayso assalaamu calayka markaad leedahay ama asalaamu calaykum waa dikri sidaas daraaddeed baa yani waxa weeyaan assalaamu calaykumna aad toban ajir ka heli ugu yaraan waraxmatullaahina aad ka heli toban ajir wa barakaatuna aad ka heli toban ajir sida xadiiska nebig kusugan sal lay sl soo ma waa dikri ilahi markaad u celiso wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wa barakaatu aad dhadana ayadana waa dikri alle saas daraaddeed baad mid walba ajir ka helaysaa macnaha marka dikriga uu nebigu leeyahay inaan ilaahay xuso anoon weyse qabin baan kahday waa salaanta qaadideeda waay leanna waa dikri ilaahay tabaaraka wa tacala ayb ilaa annii anugu karihtu waxaan kahday an adkura allah alla inaan xuso ilaa calaa tahaaratin tahaaro korkeed inaan ku sugnahay mooye rawa waxaa wariyey axmedu wabnu maajah binaxwihi xadiidkaa mid la mida waxaa kaloo xadiidka soo saaray alimaamu abu daawuud iyo nasaa-i iyo daarimi laakiin daarimi iyo nasaai iyadu innii karihtudaasi ma ay laha waxaa saxiixiyey xadiidka ibnu xibbaan iyo xaakim iyo dahabi iyo nawowi iyo sheekh albani waa sugan yahay xadiidkaasi wuxuuna tilmaamayaa in ay makruuh tahay oo laga fiican yahay inaad ilaahay xusto adoon weyse qabin taas macanaa xaaraan maaha aha xaaraan ma aha bilijmac sida imaam nawowi uu soo guurinayo khaasatan qur-aankaa laysku khilaafsan yahay ma akhrin karaa ruuxu mise ma akhrin karo laakiin wixii aan qur-aanka ahaynoo dikriga kale ah waxaa laysla ogol yahay in ilaahay la xusi karo laakiin maxaa ka fiican inaad dahaaro qab ilaahay ku xusto taasaa ka fiican marka waxaa laga hadlaya waa istixbaab ee manci ma jiro taxriim ma jiro karaahan baa laga hadlaya mana wacan abi juhaym ibn xari ama ibn xars qaala wuxuu uhi aqbala wuu qaabilay annabiyu nebigu sal ly slam min naxwi bi'ri jamal bi'ri jamal meesha la yidhahda xaggeeduu ka soo qaabilay min naxwi bi'ri jamal bi'ri jamal xaggeeda ayuu nebigu ka soo qaabilay sal lay slam oo uu ka yimi bi'ri jamalkaasi waa meel magaceedaoo magaalada madiine agteeda falaqiyahu waxaa la kulmay nebiga sal lay slam rajulun nin baa la kulmay fasallama markaasuu salaamay calayhi nebiga korkiisa falam yaruddan muusan ka qaadin oo kamuusan radin nebigu falam yarudda muusan ka radiyin calayhi ninkaa korkiisa annabiyu nebigu kama qaadin sala allahu calayhi waaalih wasalam xataa aqbala ilaa uu nebigu ku jeesaday cala aljidaari darbiga uu u jeesaday fa masaxa markaasuu masaxay oo uu gacanta ku tiray biwajhi wejigiisa wayadahi iyo labadiisa gacmood ayuu masaxay oo uu gebagabaystay wey uma markaa kadibna radda wuxuu ka qaaday calayhi korkiisa assalaama salaantii buu ka qaaday muttafaqun calayhi mxuu ahay saddexdii baa soo saaray xadiidkana kii hore uu la mid yahayo nin baa nebiga salaamay sal lay waslam nebiguna salaanta kama qaadin ilaa uu nebigu sal lay waslam uu xaajo gudanayay xaajadiisii markuu dhammaystay intuu derbi ku jeedsaday buu gebagabaystay masaxa biwajhihi wa yadayhi waa gebagabaysigii waay markuu gebagabaystooo dahaaro qaatay kadibna salaantii buu ka qaaday meesha waxaynu ka fahmaynaa sida nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh uu ihtimaamka iyo mudnaanta badan u siinahay inuusan ilaahay xusin isagoon daahir ahayn maxaa yaele xataa hadduusan biyo haynin waa gabagabaysanay xadiidkan waxaa deliishan doona culimmada markaan baabka marayno tayamumka iyo gebagabaysiga waxaa deliishanaya culimmada qabta wax kasta oo dhulka korkiisa saaran waa lagu gabagabaysan karaa laasimna ma aha inay carra kaa soo raacdo sida shaaficiyadu qabaan bal derbiga xataa haddaysan carra kaasoo raacin gacanta umbaad marin maxaa yeelay nebigu sal lay slam derbigaasuu gacanta mari waana ku gebagabaystay bay leeyihi shaaficiyadu waxay dhihi doonaan oy leeyihi haddee derbigu derbi wuxuu ahaa carra leh oo markaad gacanta mariso wax kaasoo soo raaceen kuma cadda xadiiska adiga almuhim waxa weeye in derbiyada lagu gebagabaysan karo xadiisku uu muujinaya waan u tegi doonnaa insha allahu tacala wa min alruksati waxaa ka mid a ah. axaadiistaasi marka labadaa xadiis maxay faa'ideeyeen labadaa xadiisba waxay faa'iideeyeen in markaad ilaahay xusayso aad weyse qabto daahir oo waxay uu eh, keenay sheekhu tarjamada qaybteedii hore baabu istixbaabi ahaarati lidikri اllahi tacaala halkaas uu keenay wاlruksati fii tarkihi adilada ku soo aroortay buu hadda inoo gelaya marka in daharo qaadashada layska dayn karo ilahay la xusi karo adoon daahir ahayn wuxuu marka wa min alruksati idanka waxaa ka mida iyo ogolaanshaha fii daalika arrinkaa la ogolaaday oo inaad ilaahay xusi karto adoon wayse qabin ogolaanshaha iyo ruksada la rukseeyey waxaa ka mid a xadiidu cabdillaahi bnu salama can caliyin radia allahu tacaala canhu iyo wa xadiid ibni cabaas iyo xadiidka ibni cabaas qaala wuxuu yidhi bittu cinda khaalati maymuuna waxaan baryey habaryartii agteeda maymuuna ilaa akhiri alxadiis wasanadkuruhumaa labadaa xadiidna waan sheegi doonaabuu sheekhu yidhi dib baan ka sheegi doonaa amaa xadiidka cabdullaahi ibnu salama can caliyin oo xadiidu caliyin ah wuxuu inoogu imaan doonaa insha allahu tacaala baabu taxriimi alqiraa'ati cala alxaa'idi waljunub taqriiban baabka lixaad buu aniga ii yahay oo inoo soo socda halkaasuu ku keeni doonaa xadiidka cali waana xadiid daciifa wa wa xadiis daciifa macnihiisuna wuxuu noqonaya nebiga sal lay slam ayaa xaajo gudanaya nebigu sal lay slm wuxuu a mid xaajadiisa guta kadibna xaajadu ka soo bixi jiray qur-aanku ahrin jiray hilibku nala cuni jiray qur-aan akhriskana uma diidi jirin inuu janaabo qababa mooye intuu yani soo kaajo ama xaajadiisa kale soo guto isagoo weyse qaadanin buu qur-aanka ahrin jiray lafdi kalena aan u tegdano wuxuu leeyahay qur'aanka ayuuna bari jiray xaalad walbuu nagu bari jiray hadduusan janaabo qabin xadiiu caliyin waa kaas oo wuxuu tilmaamayaa janaabo qab mooye xadadka yar xadadka weyn oo kan qabayska waajibiye ah hadduu haddaad qabto inaadan qur-aanka akhrin karin haddii laakiin xadadka yar ee waysada waajibiye uun keliya aad qabto inaad quraanka aanka akhrin karto adoo xadadkaa qaba laakiin xadiiskaasi waa daciif waa u tegi doonnaa ma sugna amaa xadiidka cabdilaahi bni cabbaas oo labaad oo bitu cinda khaalati maymuuna xadiidkaa qayb ka mida ah waan soo marnay alimaamu muslim baa soo saaray waana xadiidka tilmaamaya nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh habeenkii intuu gurigiisa seexday cabdullaahi bni cabbaasna uu la seexday guriga maymuuna inuu habeenkii nebigu hurdada ka kacay salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu hurdada ka kacay intuusan weysaysanin ayuu wuxuu akhriyey tobanka aayadood ee suuratu aali cimraan ugu dambaysa ina fii khalqi samaawaati waalardi wakhtilaafi alleyli waannahaar ilaa suuradda dhammaadkeeda laga gaadho ayuu akhriyey nebigu sal lay slm kadibna markuu dhammeeyey ayuu istaagay waa weysaystay muxuu ahaayey wuxuu tukaday kooiyo toban ragcadood xadiiskaasi wuxuu marka tilmaamaya saxiix muslim buu ku yaalla waa sugan yahay wuxuu tilmaamayaa nebigiiyo hurdo ka kacay intuusan weyse qaadanin inuu qur-aan ahriyay adoon weyse qabin marka in qur-aanka la ahrin karay ku tusi laakiin dood badan baa la geliyay xadiiska oo sidaasi sheekhu hadda u keenay waa siday culimmadu qaarkood u deliishanayaan wuxuuna daliilu yahay inaynan laazim ahayn qur-aanka akhrintiisa weyseqab inaysan laazim u ahayn soo ma inaysan weyseqab laazim u ahayn ayib laakiin doodda meesha laga gelinaya xadiidka waxay tahay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu seexdo sidiisaba kaana tanaamu caynaahu walaa yanaamu qalbuhu labadiisa indhood umbaa seexan jiray qalbigiisu maba seexan jirinba sidaas daraaddeed isaga hurdadu weysada kamama jabin jirinba soo ma leanna hurdadu waa madinatu naqdi saan soo marnay sooma yani waxa weeyaan alcaynaani wikaau sahi waay hadday indhihii soo jeedaanoo ruuxa qalbigiisa uu soo jeedo bimacnaa wixii ka soo baxaya wuu garan karaa saas daraaddeed nebiga sal lla lay waslam hurdadu weysada kama jabin jirin loomana deliishan karay qaarkood qabaan laakiin warka murtidiisu wuxuu yahay nebigu sal lla lay waslam waxaan uu jidaynayo ummaddu u jidaynaya axkaamtan oo kale marka la marayana waa bashar caadi ah siyaantiisana waa bashar salawaatu rabbi wasalaamu calayh axkaamtan wuxuu samaynayana waa wax ummaddiisa ugu talagalay oo markay hurdada ka soo kacaan intayna weysaysan tobanka ayadood inay akhriyaan waa shay mustaxaba wey eh. shay sunnadii nebiga ka mid a ah, salawatu rabbi waslamu alayh sidaas daraaddeed xadiidkani wuxuu rajaxayaa inay sax tahay oo ruuxu qur-aanka akhrin karo allana xusi karo isagoon weyse qabin waana sida sawaabkaaba ah. see fiican inaad weyse qabto waay haddiise laakiin aad ku akhrido weyse qabla'aanna wax dhiba male sax waay wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa annabiyu sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigu wuxuu ahaa yadkuru allaha mid alla xusa calaa kulli axyaanihi wakhtiyadiisa oo dhan ayuu ilaahay xusi jiray ra waxaa wariyey alhamsa ila anasaa'iyu nasaa-i mooye wadakarahu waxaa sheegay albukhaariyu bukhaari baa sheegay xadiidkan bihayri isnaadin sanad la'aan buu sheegay laakiin bisiiqati ljasmi buu ku sheegay oo wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay slm maqaalad ah, caaisha qaala rasul lahi sal lay slam muxuu ahay kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaani qaalat caaisha kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaani sanadkuu jaray waa mucallaq laakiin saxiix muslim buu ku yaallaa iyo sunankaba xadiidkaasi wuxuu faa'iidaynayaa cumuumkiisa wakhti walba inuu nebigu alla xusi jiray calaa kulli axyaanihi kulli maxay faa'iidaynay wakhtiyadoo dhan soo maaha cumuumkaa waxaa laga faa'iidaysan wakhtiguu dahaaro qabo iyo wakhtiguusan dahaaro qabin baa kullida soo gelaya dikrigana waxaa soo gelaya ilaaqiisa qur waa soo gelaya dikriga kalena waa soo gelaya dikri kale in ilaahay la xusi karo ijmac waay qur in la akrin karo adoon dahaaro qabinna waa sida raajixa laakiin khilaaf baa ku jira saas maana ayb baabu istixbaabi lwuduu'i liman araada annawm wuxuu baab u yahay istixbaabi lwuduu weysaysiga sunanimadkiisa liman cid loo sunneeyey ama liman cid u sugnaaday araada doonay annawma hurdo doonay yani e, haddaad rabto inaad seexato inaad hurdada u weyse qaadato ood weyse qabku seexato can ilbaraa'i bni caazibin qaala wuxuu yidhi kaana qaala rasuulu lahi sal lla alay slam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii atayta aad tagto ama aad timaaddo madjicaka meesha aad seexanayso firaashkaaga gogoshaada sariirtaada meeshaad seexanayso markaad timaaddo fatawada' weysayso wuduu'aka weysaysigaagoo kale lisalaati salaadda aad u weysaysanayso idaa ataytada waxaa laga wadaa idaa aradta alityaana aw an ta'tiya markaad rabto inaad timaaddo waay in sidaa lagu fasiro waxaa keenaya siyaaqaan keenaynino markaad sariirta tagto sariirta ku weyse qaado sax ma ah soo ma goosha korkeeda ku weyse qaado miyaa miyaa soconaysa macnaha lagama wado ee waxaa laga wadaa idaa atayta idaa aradta an ta'tiya markaad rabto inaad tagto waay ood hurdo isu diyaariso ood firaash ku socoto idaa atayta madjacaka fatawada' weysayso wuduu'aka lisalaa fatawada' wuduu'aka lisala maxay faa'idaynaysaa wuduu'aka lisalaa waxay faa'iidaynaysaa tawada' isnadiifina way noqotaa weysaysiga sharcigana way noqotaa marka si aadan ugu qaadanin fatawada' isnadiifi oo wejiga iyo xubnaha dhaqdhaqo bas saadan ugu qaadanin baa waxaa lagu yidhi wuduu'aka lisalaa sida aad salaada ugu weyse qaadato oo kale u weyse qaado ayib uma kadibna uma dajic seexo calaa shiqika dhinacaaga u seexo alaymani ee midigtaa kadibna midigta u seexo ayib xikan fara badan baa ku jira in midigta loo seexday culimmadu leeyihiin oo muxuu ahay eh, wadnihii baa bidixda xiga marka xataa xikam caafimaad bay ku sheegeen culimmada ibigu uma kadibna qul waxaad tidhahdaa markaad midigta u seexato allahuma aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wajhii ilayka wafawadtu amrii ilayka waalja'tu dahrii ilayk ragbata warahbatan ilayk laa malja'a walaa manja minka ila ilayk allahuma aamantu bikitaabika aladii anzalta wanabiyika aladii arsalta ducada ahri allahuma allahi aslamtu waan hogaamiyey nafsii naftaydii ilayka adaan kuu hogaamiyey adaan kuu qoordhiibtayoon hoggaanka kuu dhiibtay wa wajahtu waan jeediyey wajhii wejigaygana ilayka xaggaagaan u jeediyey bimacnaa qasadkayga iyo niyadayduna waa xaggaaga ah, adaan kuu socdaa wey adaan ku doonaya wa fawadtu waan bandhigay amrii arrinkaygana ilayka adaan kuu bandhigay taladaydana adaan kuu dhiibtay waa tala saarasho wey tawakaltu calayka oo kale wa taladaydana allow adaan kuu dhiibtayoo aan kugu aan ku kalsoonahay wey wa alja'tu alja'tu waan magan geliyey dahrii ama waan tiiriyey dahrii dhabarkaygana ilayka xaggaaga dhabarkaygana adaan kugu tiiriyeyo xaggaagaan u tiiriyo bimacnaa wax weeyaan adaan ku cuskaday waa wa alja'tu dahrii ilayka dhabarkayga adigaan yani waxa weye magan geliyo xaggaagaan magan geliyo maxaan saa u yeelayaa raqbatan rajo darteed iyo hunguri ihaya oo aan rajaynayo fadligaaga iyo ridahaaga iyo jannadaada iyo naxariistaada wa rahbatan iyo baqid darteed ilayka adiga xaggaaga ah baqdin aan ka baqayo cadaabkaaga iyo cuquubadaada iyo muxuu ahaayey aan ka baqayo yacni waxa weeyaan waa labada shay oo culimmadu ay yidhaahdaan waa labada shay ee ruuxa muslimka ah labada garboodee uu ku duulo waayo saas yidhahaan macnaa labada gorbaduu ku tuulo waxa weeyaan alkhawf wاlrajac saas manaa bimacnaa waxa weeyaan ama waxaad tidhaahdaa alragbatu wاlrahba waxay yidhaahdaan maxabada maxabada iyo muxuu ahaaye mid kalena way sheegi jireen midna gadaal bay ka wadaa midna horay bay ka hogoominaysaa labana garbuhu ku duulay weeyaan bay dhaha taasay ku sheegay marka waa labadaa qur-aanka meelo badan buu labadooda isku xidhay oo raqbada iyo cabsiduna waxay inta badan kaa hor istaagaysaa inaad macaasida iyo khaladaadka gasho rajada iyo naxariista iyo jannaduna waxay kugu dhiirigelinaysaa in aad khayraadka iyo waajibaadka samayso iyo daacada saas macnaha ayib laa malja'a magangal ma jiro ah, meel la magangala ma jirto walaa manjaa meel lagu badbaadana ma jirto minka adiga lagaaga badbaado ilaa ilayka adiga xaggaaga mooye ama waxaad tidhaahdaa magangal ma jiro badbaadana ma jirto haddaad masaadir ka dhigto ilaa xaggaaga mooye meel lagu carari karo ama lagu fakan karo oo cuquubadaadi iyo cadaabkaaga lagaga carari karo o lagaga nabadgeli kara ma jirto xaggaaga in loo soo carara mooye saas way macanaha yacni waxa weye ilaahay unbaa isagaa cuquubadiisa kaa badbaadin kara laakiin cid kalood ku carartood hoos gasho ama meel kalood ku fakato oo kaa fakin karto oo kaa badbaadin karta ma jirto isaga umbaa lagu carara oo yani waxa weeyaan allahuma allah yow aamantu waxaan rumeeyey bikitaabika alladii kitaabkaasoo anzalta aad soo dejisay wa nebiyika nebigaagana waan rumeeyey alladii nebigaasoo arsalta aad soo dirtay wuxuu yidhi nebigu sal ly sl fain mutta haddaad dhimato ama mitta min leylatika habeenkaaga aad dhimato sidaa intaad ku seexato wayse qab dikrigaana aad akhriday haddaad sidaa ku dhimato fa anta adigu cala alfitrati islaannimo korkeed baad ku dhiman habeenkaas fitra toosnaan iyo caqiido wanaagsan iyo islaannimaad ku dhiman wajcalhunna yaal buu nabi ur sl lay slam kelimaadka iyagaa waxaad yeeshaa min aakhiri maa tatakalamu bihi waxa ugu dambeeyeed ku hadashana ka dhig markaad adkaarta kale soo akhrisato aadalkursiga eh, mxuu ahay mucawidaadka yani adkaarta lagu seexdo waxaa markaad soo akhrido midda ugu dambaysa eed ugu dambaysiiso eed ku seexata ayada ka dhig saas man waa inay dikrigaaga ugu dambayso qaala wuxuu yidhi bara ibnu caazib faradadtuhaa waan celiyey cala nabiy nebiga korkiisaan ku celiyey sal lay slam markuu saa iigu sheegay baan ku dul akhriyey si aan u hubiyo waan ku soo celiyey buui falamaa balaqtu markaan gaadhay allaahumma aamantu bikitaabika aladii anzalta qultu waxaan idhi wa rasuulika u fiirsada aamantu bikitaabika aladii anzalta maxaa ku xiga wa nabiyika aladii arsalta meesha wa nebiyika ay ku jirto buu wuxuu ku bedelay wa rasuulika labadaasuu isku bedelay ayib qultu waxaan idhi buuhi wa rasuulika qaala nebigu markaasa wuxuu uhi laa maya waa nabiyika aladii arsalta dheh buuhi ah, labada kelima ha isku bedelin nebiyika weeyaane rasuulika ha ku bedelin udaa meesheeda rawa waxaa wariyey axmedu walbukhaariyu watirmidiyu baa wariyey xadiidkaasi wuxuu inoo faa'iideeyey oo meesha loo keenay markaad seexanayso inaad weyseqab ku seexato waana xadiid baraa ibnu caazibun tilmaannay markaan ka hadlaynay haweentu taabashadeedu weysada ma jebisa markaan ka hadlaynay wayse qab in lagu seexdo soo xujooyinka mid maahayn xadiiska ku soo arooraya saxiixaynka xadiiska marka ayib waxan lilaha buhaariyay soo saareen iyo axmed iyo hayrkood ayib bal eh, mxuu ahaa ha xadiidkaasi marka macnahaasuu faa'iidaynayaa midka meeshasa loo keenay sidaa iyadaa wa waxaa kaloo xadiidka loo loo deliishadaa adkaarta soo aroortay ee ama qur'aanka ku timid sida ducooyinka ama adkaarta nebiga ka soo aroortay sal lla ly waslam waxaa la yidhaahdaa alfaaduhaa tawqiifiya alfaaddeeda ay ku timid sida ay ugu timid waa in loo isticmaalo oo xaraf xaraf kaloo la macno a ah laguma bedeli karo maxaa yeelay rasuulika iyo nebiyika waa laba kelimo isku macno dhow bal kelimatu rasuul waxaa soo gudagelaya nebinimada laakiin nebinimadu ma soo gelayso rasuulnimadu saas wey macnaha bimacnaa waxa weeyaan rasuul kasta waa nebi laakiin nebi kasta rasuul ma ah soo saas maaha sidaas daraaddeed kelimada rasuuli ka ah nebigu ma ma ogolaanin in booska lagu bedelo nebiga culimmadu qaarba meel bay ku dhufanayaanoo maxay tahay xikmadda ku jirto laakiin waxaa laga fahmayaa bay leeyihiin adkaartu waa tawqiifiya siday ku timid iyo lafdigay ku timid waa in la isticmaalo iyo ducooyinkai waxyaala la mida ah, macnaha waa markay yihiin ma'huur la guuriyey adiga haddaad muxuu ahaaye duco oo waxuun adiga markaa ku haysta ama luqad kale ama adigu aad sidaad ku ducaysan meesheeda waay laakiin kuwa soo arooray ee qur-aanka iyo sunnada ku yimi sidooda in loo loo isticmaalo saas laga hadlaya macnaha waxaa kaloo qabsaday xadiidkan oo deliishada culimmada qabta xadiidka ma lagu warin karaa bilmacnaa qaarka qaba inaan lagu warin karin ayaa deliishaday laakiin jamaahiirtoodu waxay qabaan alriwaaya bilmacnaa xadiidka waa lagu warin karaa sidaasayna badankood isticmaali jiraan bilmacnaa waxa weeye lafdigii nebigu uu yidhi sal alla alay waslam inaad xadiidka ku gudato ma shardiba mise haddaad macnihii keento lafdi aad adigu leedahay waad gelin kartaa alriwaaya bilmacnaa baa la yidhaha qolyaha diidan ee muxadisiinta ka mid ah xadiidkanay daliishanayaan oo waxay leeyihin nebigu wuxuu diiday nebi iyo rasuul in laysku bedelu diiday saas daraaddeed lafdigii nebiga haddaadan keeni karin xadiidka lafdi adigu leedahay ha isticmaalin macnaha abad gudatida macnaha muxadisiinta qaar ka mid ah sidaa qabay laakiin jamaahiirtoodu maya baabu takiidi dalika ah, ta'kiidi daalika arrinkaasi adkayntiisa oo daalika maxaa loo celinayaa weyse qaadadka waa liljunubi loo adkeeyo midka janaabada qaba waistixbaabi alwuduu'i iyo weyse qaadadka sunnanimadeeda lahu isaga junubka loo loo adkeeyo liajli aklina loogu sunneeyo istixbaab lwuduu'i weyse qaadad sunnanimadiisa lahu junubka loo sunneeyo liajli lklina uu weyse qaato cunitaan darti washurbi cabitaan iyo walmucaawadati inuu islaantiisa ku noqdo yacni ruuxa junubka ah markuu janaabo ku seexanayo oo intuu eh, reerkiisa ay is arkaan isagoon qabaysanin uu rabo inuu sidaa ku seexdo kadibna waagu markuu baryo inuu uun qabaysto waxaa sunno ah oo weliba sunnonimadkeedu aad u adag tahay inuusan isagoon weysaysanin seexanine hadduusan qabaysanaynin ugu yaraan inuu weyseqab ku seexdo oo soo weysaysto taas waa mid waxaa kaleeto oo iyadana sunno ah oo ruuxa janaabada qaba isagana sunno u ah markuu wax cuni rabo isagoo janaabo qaba ama wax cabbi rabo isagoo janaabo qaba ama reerkiisii uu ku noqon rabo mar labaad oo biisi rabo asagoon qabaysanin ayadana inay sunno u tahay inuu wayse u dhexaysiiyo oo markan labaad intuusan macnaha waxa weeya isticmaalin inuu wayse qaato arrimahaas ayuu baab u yahay can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana cumara aabihii cumar qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ayanaamu ma seexanayaa axadunaa midkaya walxaal huwa isagu junubun uu janaabo qabo midkayo isagoo janaabo qabo on qabaysanin ma seexanaya ah, janaabadaasi ama galmaha ku timaado ama qarow iyo riyaha ku timaado qaala nebigu wuxuu uhi sal lla lay slam nacamha idaa goortii tawada'a uu weysaysto wuu seexanayaa isagoo janaabo qaba wuu seexan karaa waase hadduu weyse qaato wacan caaishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa annabiyu nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam idaa goortii araada uu doono an yanaama inuu seexdo wa huwa junubun isagoo janaabo qaba isagoo janaabo qaba inuu seexdo hadduu rabo hasala mid dhaqa ayuu ahaa farjahu xubinkiisa taranka wa tawada'a oo weysaysta waduu'a wuduu'ahu weyse qaadadkiisaoo kale lisalaati salaadda uu weyse qaato weyse qaadadka salaadda u weyse mid la miduu weysaysan jiray xubinka tarankana waa dhaqi jiray saasuu ku seexan jiray hadhow markuu soo kaco urdada ka soo kacana waa qabaysan jiray wa rawaahumaa waxaa wariyey labadaa xadiid aljamaacatu baa warisay xadiidkan caaisha iyo kaa hore cumar labadaba jamaacadaa warisay waxayna faa'idaynayaan midka holena yacni waa qawli oo nebigu nacam idaa tawada'a buuy kan dambana waa ficliyo nebiga salawatu rabbi waslamu aleyh inuu samayn jiro wayse qaadan jiray kadibna seexan jiray weli axmeda waxaa u sugnaaday wamuslimin canhaa caaisha xaalay ka warinayaan qaalat inay tidhi kaana wuxuu ahaa annabiyu nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam idaa gorti kaana uu ahaado junuban mid janaabo qaba oo fa araada uu doono an ya'kula inuu cuno aw amase yanaama uu seexdo tawada'a mid weysaystuu ahaa wuduu'ahu weyse qaadadkiisoo kale lisalaati salaada uu weyse qaato xadiistaasi waxay faa'iidaynaysaa tan hore wuxuu faa'iideynayaa markaad janaabo ku seexanaysa inaad weyse qabto jamaahiirtu waxay qabaan waa culimmada badankoode inay arrintaasi sunno tahay oona laazim ahayn waxayna eh, kaga kaga baxayaan waajibnimada axaadiista inoo soo socota oo inoo imaan doonta oo baabka soo socda ku keeni doona laakiin waxaa qaba inay laazim tahay oo waajib tahay ooda wayse qabla-aan ku seexan karin adoo junub ah waxaa qaba daahiriyada iyo ibnu xabiib min almalikiya yani culimmadii qaar ka mida baa ku tegey maxaa yeele waxay leeyihiin amarka nebigu ah waana amray ficilkiisana waa ku sugan yahay isaguna inuu ka weyse qaadan jiray salawatu rabbi inuu weyse qaadan jiray haddii uu seexanayo isagoo janaabo qaba waxaa kaloo axaadiista qaarkood ku sugan oo culimmada qaarkood ay waxoogaa xoojiyaan oo taxsiiniyaan inuu nebigu yidhi sal lla alay waslam ma soo galo malaa'igtu ma soo gasho guri uu ku jiro ruux janaabo qaba inuu weysaystaba mooye yacni guri uu joogo ruux janaabo qaba hadduu janaabo qabo laakiin uu weysaystay malaa'igtu way imaan hadduuse laakiin isagoo janaabo qaba uun iska seexday habeenkaasi malaa'igtu meesha waa ka cararaysa yacni nooc muxuu ahaayey marka waxay tilmaamaysaa ay adkaynaysaa wayse qaadadka axaadiista kusoo aroortay macnaha waan camaar bni yaasirin ana nabiya sala alla alay slam nebigu rakhasa wuu ruqseeyey xadiidka dambe ee muslim iyo axmed isaguna wuxuu ku daray inuu nebigu markuu janaabo qaboo doonayo inuu wax cuno wayse qaadan jiray bimacnaa yani unita cuntadana waa loogu wayse qaadanaya waay ficlan cabitaankuna dee waa la mid cabitaankuna waa la mid dumarka ku noqoshadooda wuu soo wadaa xadiiskeeda laakiin cunitaanka xadiidkana sheegay cabitaankuna waa la mid cabitaanka xadiidkan dambe u daliishan doonaa ee ku xiga lakiin dacfi baa ku jira wacan cammaar ibni yaasirin ana nabiya nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam rahasa wuu ruqseeyey liljunubi ruuxa junubka wuxuu u ruqseeyey u idmay idaa goortii araada uu doono an ya'kula inuu cuno aw yashraba ama cabo aw yanaama ama uu seexdo an yatawadaa inuu weysaysto wuduu'ahu weysaysigiisoo kale lisalaat salaadda uu weysaysanay rawa waxaa wariyey axmed watirmidi kadalika abu daawuud iyo taxaawi baa wariyey wuuna saxiixi wa tirmidi waa saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey sheekh axmed shaakir waana daciif xadiidku ah, culimmadaas way saxiixsan lakin waa daciif cala saxiix xadiidku ma sugna laba cilo ayuu daciif u yahay cillada koobaadi waxa weeye inqiaac weeyo yaxya bnu yacmar oo camaar xadiidka ka warinaya iyo camaar waxaa u dhaxeeya nin mubham ah ninaan la garanayninoo rajul un ah baa yaxya iyo camaar u dhexeeya saas way maanaa camaar iyo yaxya udhexeeya abu daawuud iyo saa sheegay waxaa kaloo xadiidku uu ku wareegayaa sanadkiisu ninka la yidhaahdo caطaء alkhuraasaani saduuq kaiir yahimu kaiiran buu ku sheegay ibnu xajar nin aad u khaldami jiray ismoodsiiskiisu badnaa buu ahaa marka dacfi baa isagana ku jira labadaas sababood baa xadiidku daciif buu leeyahay sanadkiisu sidaas daraaddeed buu sheekh almaani caleyh raxmat u daciifiyey kadalika abu daawuudna wuu ishaaray inuu xadiisku daciif yahay macna allahuma dacfiga sanadkiisa ku jira haddii xadiis ahaan lagu kabo oo shaahid looga dhigo axaadiistaa kalee suganee ku macnaha ah marka wuu noqon karaa xadiidku xasan wuu noqon karaa sanadkiisu daciifa ah ha noqde waana sida culimada qaarkood ay marayaan wey macna muhimadda macnihii axaadiistii hore faa'idaysan buu faa'idaynaya oo ah haddaad janaabo qabto ha seexanin wa ha cunin ha cabbin inaad weysato mooye taas maanaa seexashada waa lagu muransan yahay amaa cunidda iyo cabbidda iyada inay mustaxab tahay waa sunno oo macnaha waxa weeyaan haddaad iska cuntood iska cabto ma aadan gelin waa laysla ogolyahay inaadan khalad gelin waaba sida dadku u badan yihiinba macnaha markaaba cabitaan iyo cuntaaba layska bilaabaa sooma ayib sida fiicani waxa weeye in muxuu ahay la weysaysto markaa cunid iyo cabidda laga dambaysiiyo saasaa sunnada can abi saciidin radi allahu canhu can nabiyi sal lay waslam nebigu wuxuu yidhi idaa goortii ataa uu tago axadukum midkiin ahlahu reerkiisa markuu u tagayo markuu u tago oo xaajada uu dhammaysta waay uma kadibna araada uu doono an yacuuda inuu ku noqdo falyatawada ha weysaysto weyseha udhexaysi ayib rawa waxaa wariyey aljamaaca ila lbukhaariya mooye inay sunnataa bay ku tusa uma araada an yacuuda falyatawada jumhuuru ahlilcilmi waxay ku xambaareen amarka istixbaab bay ku xambaareen inay istixbaab ku xambaaraanna waxaa keenay oo ay amarka ka sarfiyaan daahirkiisa waxaa keenay waxay leeyihiin nebiga waxaa ka sugan fii xadiidi anas bisaxiixayn waxaa ku sugan kaana yaduufu calaa nisaa'ihi biguslin waaxid nebigu habeenada qaarkood buu dumarkiisa isu wada mari jiray hal qabays buuna isugu wada mari jiray yacni kulli intuu wada maro buu hal qabays oo ugu dambeeya markuu wada dhammaysto xaajadiisa buu dib ka qabaysan jiray ayib waxaa kaloo nebiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh inuu xaasaskiisa habeen isu wada maray mid walbana markuu xaajadiisa gutay uu ka qabaystay tana is arkeen waa qabaystay tii kale is arkeen waa qabaystay tii kale is arkeen waa qabaystay kulli qabays buu ku wada maray a marka taana furan tanna furan haddaad wayse ku wada martana sax haddaad qabays ku wada martana sax haddaad ragnimadeeda leedahay waa ayb daahiriyada iyo ninka la yidhaahdo ibnu xabiib oo culimmada maalikiyada ka mid ah ayaa waajibinaya xaaladda ninka reerkiisa uu ku noqonayo ama iyadii ha ku noqdo ama reer kale uu leeyahay waa isticmaalo waa isku mid marka iyadaa inuu weysaysto waajib bay ka dhigayaan amarkaasayna ka qaadanayaan uma yani uma araada an yatawaa an yacuuda falyatawada amarkaasay daliishanayaan laakiin jumhuurtu waxay leeyihiin amarkaa waxaa waxyaabaha aan wujuubka ka sarfinaya waxaa ka mid a xaakim iyo kayrkii waxay wariyeen xadiidka waxayna ku dareen nebigu wuxu uhi sl ly slam fainahu anshatu lilcawd buu nab sl lay slm waysadu waxa weye faa'iidada ku jirta ku noqoshada ayay u nashaad badan tahay xoogaa xoog bay ku siinaysaa yani markaad jidhka aad mariso biyo mariso ood ama qabaysato ama weysaysataba waysadaasi waxaad ka helaysaa waxoogaa nashaad firfircooni baad ka helaysaa hawsha dambe aad ku qabato xikma rabbaaniya xikma nabawiya way salawaatu rabbi wasalaamu aleyh oo nabigu tilmaamay salawaatu rabbi waslamu aleyh saas man baabu jawaazi tarki dalika wuxuu baab u yahay jawaazi tarki dalika arrinkaa ka tegitaankiisu inay bannaan tahay oo maxay ah weysaysigii markaad cunto rabto ama cabitaan rabto ama ku noqosho rabto weysaysigaa in layska dayn karo bannaanideedu baab u yahay oo adoon weysaysanin iska seexan karto qabaysaninna iska cuni kartood iska cabbi karto taasay ku tusay inay bannaan tahay macna can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana nabiyu nabigu wuxuu aha sal lay waslam kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sal lay wasalam idaa goortii araada uu doono an ya'kula inuu cuno ou yashraba ama uu cabo wuxuu ahaa aw amase yanaama uu seexdo wa huwa junub isagoo janaabo qaba yaqsilu mid ayuu ahaa yadayhi labadiisa gacmood uma kadibna yakulu waa cuni jire wayashrabu waana cabi jire waxaa wariyay axmed wanasaa-iyo wuxuu tilmaamayaa waa xadii sugan wey wuxuu tilmaamayaa inuu keliyata intuu gacmaha dhaqdo labadiisa gacmood intuu dhaqdo inuu cuni jiro o jiray bimacnaa waysaqaad ma samayn jirin wa canhaa waxaa laga warinaya aydan caaisha waxaa laga warin qaalad inay tidhi kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sal lla alay waslam idaa goortii kaana uu ahaado lahu isaga xaajatun xaajo ilaa ahlihi reerkiisa xaaje hadduu u qabo ataahu mid u tagu ahaa nebigu sal lay slam uma kadibna yacuudu wuu ku noqon jiray walaa yamasu mana uusan taaban jirin maa ambiyo biyo xaajadiibuu mar labaad ku noqon jiray isagoon macnaa biyo taaban rawaahu axmedu axmed baa wariyey wliabi daawuud waxaa usugnaaday wtirmidiy iyo tirmidi waxaa usugnaaday kadalia ibn maaja iyo keyrkiina way soo saareene canha caaisha xaal laga warinayay qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasuulu lahi sal lay yanaabu mid seexda wa huwa junub isagoo janaabo qaba walaa yamasu mana taaban jirin maaan biyo muusan taaban jirin ayb xadiidkaasi bacdu ahlilcilmi way soo dhowaynayaan biyo muusan taaban jirinoo wuu iska seexan jiray abulcabaas ibnu shurayx iyo xaakim iyo bayhaqi iyo sheekh albani way sugayaan way xoojinayaan laakiin raggaasii rag ka xoog badan oo ka khatarsan baa xadiiska daciifinaya oo ay ka mid yihiin mutaqadimiintii waxayna xadiiska ku cilaynayaan xadiidka si ahaantiisa muslim baa soo saaray bay leeyahay asalkiisa lafdiga ah min hayri an yamassa maa an lafdigaana kuma jiro muslimka ruwaadda badankood mayna sheegin nin la yidhahdo abu isxaaq sabiici oo tadliis lagu sheego laakiin markan e, taxdiid iyo samaac caddeeyey aakhirkiisiina inuu isku dardarmadayna lagu sheego ayaa lagu haystaa lafdigaas inuu wahmi iyo ismoodsiis ka dhacay isagaa la gooni noqday siyaadada ah min ghayri an yamassa maa'an ruwaadda intooda kalena mayna sheegin sidaas daraaddeed waxaa la leeyahay lafdigaasi waa lafda shaada ah sidaana waxaa ku tegey oo qalad ku xukumay xadiidkaasi alimaam shucba shucbat ibnu xajaaj thawri yaziid ibnu haaruun axmed ibnu xambal iyo kayrkoodba oo waxay leeyihiin lafdigaasi lafdi sugan maaha a'immadii hore marka mutaqadimiinta ahaa lafdigani agtooda daciif buu ka ah waxaana dhici kartaba imaamu muslim caleyh raxmat ullah inuu sidaa darteed uga tegay lafdigan min hayri an yamasa maaan saas daraaddeed lafdigaa haddii shuduudkiisa la xukumo iyo dacfigiisa sidaa mutaqadimiintu ay qabeen waxaa soo baxaysa inaysan jirin nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu iska seexday isagoon weyse qaadanin taasaa meesha ka baxaysa oo ruqsadii baa marka meesha ka baxaysa axaadiistana uu keensaday sheekhu saas way macanaha ayb wuxuu sheekhu wahaada kani laa yunaaqidu ma burinayo kamana hor imaanayo maa qablahu wixii ka horreeyey oo maxaa ka horreeyey axaadiistii ka horraysay lahayd ha laga weyse qaato soo ma iyo xadiiskan dhahaya isagoon biyo taabanin buu iska seexan jiro oo cuni jiro oo cabbi jiray xadiidkaas iyo kuwii hore iskama hor imaanayaan isma burinayaan wa haadaa xadiidkani laa yunaaqidu ma burinayo maa qablahu wixii ka horreeyey oo isma burinayaan iskama hor imaanayaan bal iskaba dhaafay yuxmalu waxaa lagu xambaari calaa annahu nebigu kaana inuu ahaa yatruku mid ka taga alwuduu'a weyse qaadadka axyaanan marmar buu iska dayn jiray oo iska seexan jiray asagoon weysasaninoon biyo taabanin libayaani ljawaas inay bannaan tahay si uu ummadda ugu caddeeyo ila nebiga sal lay slam marka qaarkood waxyaalo mustaxabuu ka tegi jiray muxuu uga tegi jiray libayaani aljawaas inuu ummadda u caddeeyo inay tanina bannaan tahay ilan sharcigo dhan baa loo soo diray shayga mustaxabka shayga waajibka shayga mubaaxa kulli inuu ummadda u caddeeyo macna marka sidaasuu marmarka qaarkood uga tegi jiray kaana yatruku lwudu'a axyaana libayaan aljawaas wayafcaluhu wuu samayn jiray wayse qaadadka haaliban sida badan lialabi alfadiilati isagoo fadiilada iyo ajirka raadinaya darteed raadin uu ajirka raadinaya daraaddeedna way u badnayd inuu weyse qaato oo uusan janaabo ku seexanin isagoon weyse qabin saasuu u badnaa marmarna waa ka tegi jiro uu iska seexan jiray si ummadda ugu caddeeya in la seexan karo sidaasuu labada xadiis ku jamcinayaa jamcintaasina waa sida ay in badanoo culimmada ka mida qabaan laakiin waa goorma waa marka xadiisku sugnaado min hayri an yamasa maa'an dood kalena waa ku jirtaa xadiidka oo xataa hadduu sugnaado waxaa la leeyahay min hayri an yamasa maa'an xadiidka waxaa laga wadaa maaulgusli baa laga wadaa anta waxaa laga wadaa waa biyihii qabayska isagoon qabaysanin baa laga wadaa amaa weyse qaadadka axaadiista kala caddaysa min hayri an yamasa maa maa'anta waxaa la yidhahdaa waa yani nakira fi siyaaqi nafyi baa la yidhahdaa cumuum bay faa'iidaysaa soo ma laakiin cumuumkeeda waxaa khasisaya axaadiista wayse qaadadka kusoo arortay saas daraaddeed waxay leeyihiin waxay waxa uun laga wadaa oo baaqi ku noqonaya qabayska isagoon qabaysanin buu seexan jiray intaana axaadiis kalaa ku cad ama masalada wayse qaadadka xadiiskani xataa kuma tusayeelay hadduu sugnaado xataa doodaana waa jirtaa macnaha almuhim waxa weeye warka murtidiisa isku soo uruuriya sida wanaagsan ee mustaxabka ixtiyaadka iyo dadaalkuna ku jiro waxa weeyaan haddaabadan qabaysanaynin inaad waysada aada ka tegin ood weyse qab ku seexato si muxuu ahaayey janaabada aada iskaga khafiifiso waxaa la oo su-aashu ay tahay janaabadani wayse qaadadku janaabadii ma rafcinayo soo ma oo ruuxii ficlan waa janaabo qabaa waysaqaawadku maxay faa'idaynaysaa marka waysaqaadku wuxuu faa'iidaynayaa janaabadii buu khafiifinayaa sax janaabadii ma qaadayo oo daahir kaama dhigayo oo kuuma bannaynayo wixii qabaysku kuu bannayn lahaa laakiin culayskii janaabada iyo xugumkeedii buu khafiifinayaa oo yaani janaabadii baa kala khafiifsan janaabo laga weyse qaatay waa khafiif janaabo aan laga weyse qaadaninna waa aqiiloo way culus tahay culayskii buu marka khafiifinaya waana midda keenaysa ka weyse qaatayna inay malaa'igtu ay u timaado la joogto ka aan weyse qaadaninoo janaabadiisii ku seexdana inay malaa'igtu ka cararto soo xikmad marka ma ah xikmaddaasaa marka ku jirta hada wabilahi towfiiq wsal llahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala alihi w saxbi